ka bilaabanaa aayadda soddon iyo labo ilaa aayadda afartan iyo lix waa suurat lxaj weyn waxaa inoo dambaysay daalika man yucadim xurumaati illaah ilaahay waxyaabuhu xurmeeyo oo xaaraam yeelo qofkii weyneeyo oo ka dheeraada fa huwa khayrun lahu cinda rabbi wauxillat lakum lancaamu nicmooladii waa laydin xalaaleeyey geel iyo loda iyo adhiga ilaa maa yutla calaykum wix laydinku dul aqriya oo min alawhaani sanamka ah wajanibuu qowla zuuri xunafaaa xaala aad tihiin kuwa adeecaya lilaahi alle oo xagga alla raacaya ayra mushrikiina mushrikiin keyrkood xaala tihiin bihi alle aada u sharigeelaysaan waman yushrik billaah fakaanamaa khara waa isagoo ka soo dhacay bay ka dhigan tahay min asamaai fatakdafuhu ay la dafayso adnayru shimbirtu cunayso aw taawi bihi ruuxu dabayshu amrullaahi daalika amarka alla waa sidaa la idin sheegay waman yucadim qofkii weynay shacaa'ir allaahi alla calaamatu diinkiisa yani diintiisa qofkii weyneeya fa inahaa weyneyntaasi min taqwalqulubi qalbiga cabsidiisay ka dhigantahay ka mid tahay yani waxay ka timid inaad shacaairta alla weyneysahay qalbiga cabsida ku jirta shacaairtu waa wax alla wixii diin ah ooy kamid yihiin acmaasha xajku kamid yihiin oo diinta oo dhan iyo masaaisha diinta oo dhan shacaairdiin baa ladha hadda masjidkan waa shacaairdiin weye isu imaatankeedana waa shacaairdiin weye waxa la wixii diinta islaamka kamid aho la weyneeyahay qofka qalbigiisa taqwa ku jirtunbaa sidaa yeeli wey manaa daalika amrullaahi daalika amarka alla waa sidaa lasoo sheegay waman yucadim qofkii weyneeya shacaairllaahi alla calaamatu diinkiisa qofkii fainahaa weyneyntaasi min taqwa alquluub qalbiga cabsidiisa kamid ta ah. qofka aan qalbigiisa cabsi ku jirin wax dan a ah kamale diinta islaamka wuu ihanaysan hadduu doono lakum waxaa idiin sugnaaday marka shacayrtaa waxaa kamid ah xoolaha xajka loo wada ee la gowracayo shacaarudiin bay kamid yihiin geela ishcaar baa lagu samey inta kuriska dhinac bidixdaa laga turko yaa dhiig laga daani si loo garto inuu hadyad yahay shacaairtaa iyo budintaa geela aad u kaxaynaysaan manaaficu manfacooyin ilaa ajalin muddo musaman oo la magacaabay uma maxiluhaa xalaalowgeedu marka la gowrici rabaay ila beyt alcatiiqi wey beytka raagay weeye oo qadiimka oo fiican weeye marka manaafic baad ku leedihiin neefka budunada ah ee xajka loo wado caanaha waad ka sii maale haduu irmaan yahay waad sii fuule hadaad u baahato dhogortiisa haddaad waad ku nafcin kartaa inta ay dudunada tahay ee shacaa'iru diin tahay iyo inta kaleba waad ku anfici laakiin markaa xagga xajka loo kaco ilaa baytulcatiiqa la gaadho gawraceedu ma xalaaloobaya wey lakum waxaa idiin sugnaaday shacaairta ah xoolaha shacaa'irudiinka kamida manaaficu manfacooyin ilaa ajalin musaman intii la magacaabay muddada aada gacanta ku haysaan uma maxiluhaa xalaalowgeedu waktiga la gowracayaay ila beyt catiiqi weye beytka xurmada leh walikulli ummatin ummad la arka kulligeed jacalnaa waxaan u yeelnay mansakan camal ay ku camalfashaan u gaara liyadkuru smallaahi si ismiga alla ay u xusaan calaa maa shay calaa dabxi maa shay gowriciisa ay ku dul xusaan rasaqahum alla uu ku arsaaqay oo min bahiimati ancaami nicmooleyda bahiimadeeda ah wax magaratida ah fa ilaahiinu ilaahun ilaah weeye waaxidun oo keliya falahu alle aslimu u hogaansama wabashiruu bishaaree almukhbitiina kuwa muiiciinta ah alla adeecay almukhbitiina kuwa mudmainiina cala aaca daacada ku negi ummad kasta oo jirta camal u gaaray leedahay aaco u gaara xajka laftiisa markay ummaduhu imanayaan waxyaabo kala duwan bay kala leeyihiin qolo walba sharci gaara ah loo sameeyey agga tawxiidka waa isaga mid qolo walba camal gaarah iyo sharci gaalay leeyihiin idinkuna sharcigana laydin sameeyey marka waxaa idinka laydinku sameeyey sharciga ummad waliba risqiga alla siiyey markay gowracayaan inay ismiga all ku xusaan ismiga alla ku xusaan yaa loo sameeyey marka alle wuxuu leeyahay isku ilaah baa tihiin kulligiin acmaashiinu haba kala duwanaatee isku ilaah baa tihiin isku alla caabuda mukhbitiintana u bishaaree kuwa mudiiciintaee alla adacay walikulli ummatin ummad la arko jacalnaa waxaan u yeelay masakan cibaado u gaara ah, camal u gaaraan u samaynay maxaa loogu sameeyey camalka u gaar liyadkuru ismallaahi alla magaciisa inay xusaan calaa maa rasaqahum wuxuu ku arsaaqay u min bahiimati lancaami nicmooleyda aan waxba garanaynina ilaahay caqliga inooga qaaday la waiska keen celin lahaayeen fa ilaahukum ilaahiinu oo keliya falahu isaga keligii aslimu u hogaansama wabashir u bishaare almukhbitiina meedka waxaa li liyadkuru isma allaahi mankana waxaa li litukabiru llaha calaa ma hadaakum marka neefkii la gowracaye udxiyada ahaa iyo neef kastoo la gowrici bismi allahu akbar baa lagu gowrici bismi allahu akbar nabigaan calayhi salaatu wasalaam laba wan oo dharan oo geesaleho xoog xoog badan intuu halkaa iskaga taagay markuu gowracayay bismi illaahi allahu akbar yidhi marka labadaba waa lagu dari culimada qaar baa leh waxba allahu akbarta lagu dari maayo waa lagu dari wey wabashiruu bishaare almukhbitiina kuwa mudiiciinta alla adeecay ee ku xasiloon cibaadada alleh aladiina kuwa weeye idaa dukira allaahu alla markii la xuso wajilad ay cabsan quluubuhum qalbayaalkoodu iyo wasaabiriina kuwa ku sabray calaa maa asaabahum iyo walmuqiimi salaati salaada kuwa ooga wa mimaa kii rasaqnaahum aan ku arsaaqnayna yunfiquuna bixiya mukhbitiintu waa kuwa intee sifaa lagu sheegay markii alla la xuso way cabsanayaan markii alla la xuso way cabsanayaan saabiriintana ku dar wixii asiibay ku sabra kuwa salaada ooga salaada oogideeda qofku markuu salaada ka adkaado cibaadadii kale oo dhan way u dhib yartahay qaaraxa ibnu alqurdubi meesha wuxuu ka saaray dadka markii alla ay xusayaan mirqaansan ee boodboodo ee raqaska sameeya markay alla xusayaan ee yidhaahda alla aan xusayna way waalan yihiin buui kuwaasi dad ma aha buui sheekh dadka markay alla xusayaan yar mirqaansane waxoogay waxay fudayd ku jireen raqasa hadday doonaan dadkaasu dikri ma aha waxaas qofku markii alla la xuso waa inuu dego oo khushuuco oo hoos isugu noqdo dib isugu noqdo aladiina kuweeye mukhbitiintu idaa dukira allaahu alla markii la xuso wajilad ay cabsan quluubuhum qalbiyaalkooda oo qalbigooda cabsigeli oo deedna degi oo dib isu fikiri wasaabiriina kuwa ka sabray weeye calaa maa asaaba wixii asiiba oo dhibaato ah walmuqiimi salaati salaada kuwa oga weeye wa mimaa kii xaggiisa rasaqnaahum aan ku arsaaqnayna yunfiquuna bixiya walmuqiimi salaati saddex qiraaiyaa la walmuqiimi salaati way isu idaafaysan yihin hadda nuuntii idaafa loo gooyay qolyaa waxay akhriyeen walmuqiimiina salaata taasna dhib malo mafcuul weeye walmuqiimi salaata kuwa aqriyey taasaa hadal leh nuuntii takfiif baa loo gooyey ee idaafa looma gooyn intaa dhallinyaradaynu ku baraarujinayna walbudna geeli budni waxaa la yidhaha albadana hashaa la yidhaah marka geelii kacbada loo waday ee xaggaa lagu gowracayey jacalnaaha waxaan ilaahay calaamatudiinkiisaan idinka yeelo waa calaamad diini ah inaad geelka haysaan lakum waxaa idinku sugan fiihaa buduntaa dhexdeeda khayrun khayr sawaabaad ka helaysaan markaad hadiyeysaan ood gowracdaan sawaabaad ka helaysaan waad cunaysaan masaakiintaad siinaysaan fadkuru smallaahi alla magaciisa ku xusa caleyhaa dusheeda sawaafa iyadoo saddex ku taagan fidaa wajabad markay dhacdo junuubuhaa dhinacyaheedu markay dhulka ku dhacaan markay dhinaceed dhulku dhifato fakuluu ka cuna minhaa xaggeeda idinku ka cuna waadcimuu quudiya alqaanica ninka barya doonka ee su-aaay walmuctara ka isa soo bandhigay laakiinaan waxba baryin kadaalika sidaasaan sakarnahaa u sakray idinku sahalay lakum idinka iyadoo idinka xoog badan oo iska kiin celin karta saa doontaan u gelaysaan oo gowracaysaan oo kaxaysanaysaan lacalakum tashkuruuna si aada u shukridaan waa shacaa'ir illaahi alla diintiisa calaamo ka mida weeye fadkur isma allaahi calayha waa kaan sheegaynayo bisinka iyo dikrigii bismi illaahi allahu akbar baa la isugu dari sawaafa waxaa weeye isagoo inta la jeeni xidho yaa taagnida lagu gowraci geela sawaafa fardaha inta badan fardaha markay taagan yihiin yay ciddi sidaa u dhigo saddex lugoodna ku taagnaan marka geeli isagoo saddex lugood ku taagan laguna xidhan culimada qaar baa waxay fadhiga geela laguma gowrici karo sida sunadu waa in taagnida inta la qabto oo la jilib xido taagnida lagu gowracan dhuunta laga gowraco waxaa wey qofkii aan awoodu lahayn mooy qofkaan awoodu lahayn waa la fadhiisin waayo culimada qaarna waxay leeyihiin waa la fadhiisina inta la fadhiisiyaa fadhiga lagu gowrici sidaasay u badan tahay marka geelu gudun ha ahaade looda ka waran lod iyo geel waa isku mid ba walbudna luqada markii la yidhaahdo geelay ku dhici laakiin lodu waa lamido eh, neefka lodigi todobuu ka gudi neefka geel todobuu ka gudi waa isla mid wey laakiin ariga iyo loda tiifkaa lagu gawraci marka neefkii geelaha markii la gawraco dhinaca markuu udhaco markay naftu ka baxdee intaad qastaan cuna cunidaa marka ma sunna mase wawaajib ninka udxiyada gawracay inuu cuno waa sunne waajib ma aha nabigu geelii la gowrac midba in ka soo gooyey markiina ka baday sidaasuu yeelay nabigu caleyhi salaatu wasalaam alqaanic walmuctar tafaasiir badan bay leedahay alqaanic qofka dariska kula ah oo baahan alqaanic qofka su-aal doonka ah alqaanic qofka aamusan oo qanacsan waxaynu ku daynayna alqaanic qofka su-aalaha ahoo waxsiiya leh iyo walmuctarir qofka isa soo bandhigo ismuujiyo inuu baryadoon yahay ismuujiye laakiin aan hadlin walbudna geeli kacbada loo waday jacalnaaha waxaan ka yeelay lakum idinka min shacaairillaahi ilaahay diintiisaan kamid dhignay lakum idinka waxaa idinku sugnaaday fiiha geela khayru khayr fadkuru ismallaahi magaca alla ku dulxusa calayha calaa dabxiha gawraceeda sawaafa iyadoo saddex ku joogta faidaa wajabad markay dhacdo junuubuhaa geelaa dhinacoodu markuu dhaco oo dhulka ku dhaco junuubu hada faacilkii ah fakuluu cuna minhaa ka cuna idinku waa sunne waajib maaha waadcimulqaanica qofka su-aal doonka oho su-aalana wax su-aashayna quudiya yowalmuctara qofka isa soo bandhigay oo badyo isu soo bandhigay laakiin aan suaalin aalin kadaalika sidaa aad arkaysaan ood u gowracanaysaan u kaxaysanaysaan sakarnaa halakum idinku sahalay lacalakum tashkuruuna si aada u ritigaa weyne goolka ah yaa ruux ilmo yar intuu iska faruul xidhu iska hogaansan intuu jilibka ka xidhu gowracan oo iska qalan ilaahay baa inoo sakhiray subxaana wa tacaala lan yanaala llaaha ma gaadho alle luxuumuhaa hilibkeedu walaa dimaauhaa dhiigeeduna ma gaadho walaakin yanaaluhu waxaa gaadho alle oo uu aqbalaa ataqwaa cabsi oo minkum idinka ahaatay wixii alle dartii loo gowraco yaa alla gaadho oo alla aqbalaa kadaalika sidaasuu sakharaha lakum idinku sakhiray litukabirullaha inaad alla kibaarataan weynaysaan calaa ma ahdaakum siduu idiin hanuuniyey wabashir u bishaare almuxsiniina muxsiniinta u bishaare nimankii mushrikulcarab ahaayo maka deganaa yaa caadadooda waxay markay asnaamta xoolo u qalaan yay hilibka intay jarjaraan oo ballaadhiyaan yay asnaamta agteeda iyo kacbada lafteeda iyo masaajid masjidu xurmaha iyo meelahaasay wada geynayeen dhiiggana way marmarinayeen markaasay muslimiintu waxay damceen inay sidaa yeelaan markaasaa la dhiig la daadiyo oo wax la marmariyo hilib meel lagu daadiyo waxba tari maayo wixii alle dirti loo bixin baa wax tari waxaa la dirti loo bixin waa intaad gowracdo meeshii alla mari ku yidhi waa inaad mariso waxba dhiig marmarintani qiimad male baa lay marka alla subxaana watacaala saasuu ina leeyahay lan yanaalan laaha gaadi maayaan oo alla aqbali maayo wey luxuumahaa hilibkeeda walaa dimaauhaa dhiiggeedu haddaan dhiiggan alla darti loo gowricin waxba alla aqbali maayo muxuu aqbali alla darti wixii loola jeedo walaakin yanaaluhu alla waxaa gaadi oo uu aqbali attaqwaa alla kacabsado minku si kastaba u cun oo cid kastaba siiyo waxaad alla darti u samaysaan buu alla idinka aqbali kadaalika sidaas aad arkaysaan yusakharahaa lakum xoolaha idinku sahlay ood u gowracanaysaan litukabbiru llaha alla inaad kibaarataan calaa ma hadaakum waxa uu idinku hanuuniyey oy ka mid tahay xoolahan aada sadaqaysanaysaan wabashir u bishaare almuxsiniina kuwa samafala alixsaan an tacbud allaha kaanaka taraah sida adoo ark waa inaad alle u caabudo in lam takun taraah inu yaraa ixsaanka saasuu nabiga ku fasiray muxsin in allaha alla yudaaficu wuu difaacaa can aladiina kuwii aamanuu muminoobay in allaha kula khawaanin khayaano badne kafuurin oo gaalnimo badne ah ayaddu waxay ku timid markay saxaabadu joogeen maka yaa qaarkood yar xanaaqeen oo xamaasadi qaaday oo qaar baa waxay damceen gaal kastoo ay fursadu helaan oy gaadmo ku helaan inay dilaan oo qaar badan ay ikhtiyaalaan bay damceen markaasaa la sidaa ma aha hadda dagaal lama ogole eh ilaahay baa idin difaaci oo idin nabadgelin baa layidhi ka jooga waxba waxba dilina markii dee dagaalka laydin idna mooyaane u kaadiya wey ayadu halkaasi tilmaamaysa in allaha la yudaaficu wuu difaaca waa difaacii qumanaa can iladiina kuwa aamanuu muminoobay oo sharka gaalada alla waa ka celiya in allaha alle laa yuxibu ma jecla kula khawaanin khayaan badana kulligii kafuurin oo gaalnimo badna udina waa idnay liladiina kuwii yuqaataluuna lala dagaalamo waa loo idnay maxaa loogu idnay bisababi anahum iyagu ulmin waa la ulmiyey in allaha allana calaa nasrihim gargaarkooda qadiirun wuu karaa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay muminiinta awalu aayatin oo dagaal la idin waa midaan markuu nebigu hijrooday oo saxaabadiina qayb weyni hijroodeen yaa dagaalkii loo idnay maxaa dagaalka loogu idnay dagaal baa lagu qaaday iyagaa lagu bilaabay dagaal marka dagaalka waxaa loo jideeyey oo jihaadka loo jideeyey qofka muslimka ee islaamka soo gala inuu nabadgelyo helo isla markaana la difaaco dhulka la degan yahay islaamnimadii la difaaco gaaladana all wixii dacwada ka hor yimaada la baabi'iyo lala dagaalamo sidaasaa jihaadka loo jideeyey in dadka diinta lagu qasbo qalbigooda lagu shubo jihaadka looma jidayn udina waa la idnay liladiina kuwii yuqaataluuna lala dagaalamay liqitaali dagaal baa loo idnay maxaana loogu idnay bianahum bisaba anahum ulimuu waa la dulmiyey wain allaha allana calaa nasrihim laqadiirun wuu karaa alla isagoon dagaalba ku waajib yeelin inuu alla difaaco u gargaaro wuu karaaye dagaalkaa qiimad ule islaamka wey sharaftoodaa soo bixi shuhadaa laga heli gaaladu eh, way ka cabsanayaan islaamka way ka cabsanayaan ee eh, laakiin subxaanahu watacaala isagoon dagaal ku waajibnin in allaha calaa nasrihim laqadiir waa kuwee kuwaas la idnay aladiina kuweyi laga saaray min diyaarihim guryahooda bikayri xaqin xaqdarro looga saaray ilaa an yaquuluu inay yidhaaheen un mooyaane rabbunaa rabbigayo allah wey walowlaa dafcullaahi alla ka horgeyntiisa haddii lalayahay annaasa dadka bacdahum qaarkood bibacdin qaarka kale uu ka horgeynaya haddii lalayahay oo dadka qaar dagaalama aan la dhihin oo dadka la dagaalama la dhihin faasiqiinta ah lahudimad waa la dumin lahaa sawaamicu sawmacada ruhbaantii nasaarada meeshay gelayeen baa sawmaco la iyo biyacu kaniisadaha nasaarada iyo salawaatu kaniisadaha yahuuda iyo masaajidu masaajid yudkaru lagu xusi fiiha dhexdeeda ismullaahi alle ismigiisa kaiiran in badan walayansurana allahu alla wuu gargaari man yansuruhu qofkii u gargaaro diintiisa iyo nabigiisa iyo diintiisa u gargaara in allaha allana laqawiyin kii xoog badan wey casiizun oo cidda alla la jiro alla kaalmaynayo cidno ka adkaan mayso la bixiyey waa kuwee guryahoodii baa laga saaray bikayri xaq dembigoodu keliya waxa weeye rabbuna allah intaa way dembigay u qabsanayn marka xagga muminiinta de rabbuna allahu waa xaq laakiin gaalada dembi bay la tahay in alle keligii la caabudo gaalada dhinacooda dembi bay ku tahay haddaan ilaahay dadka isku horgeynin oon dadka isku dirin oo dadka muminiinta aan jihaadka loo idnin oyna dadka mushrikiinta si fiican ula dagaalamin mushrikiintaasu tallaabooyin bay qaadayan meelaha lagu alla lagu caabudo oo dhan iyo dumin lahayeen oo baabi'in lahayen sawmacadu waxaa la yidhi rubaantii qabla alislaam ruhbaanta ruhbaanu nasaara guryo yaryar oo cidhiidho ay ku cibaadaysan jireen weeye sawmacadu biyacuna waa kaniisadaha nasaarada salawaatuna waa kaniisadaha yahuuda marka salowtu bay ahayd salowtu bay ahayd salowtu waxaa lagu carabeeyey salawaad baa lagu carabeeyey masaajidadan waa la dumin laha marka fiihaada damiirkaa fiihaa ku jira qolyaa yidhi masaajidada keliyu u noqon ilan kuwa alla laguma xuse maca kuwaasu u noqono kuwaaba berigii ay xaadirka intayna diinta tacriifinin allah baa lagu xusi jiray marka meel kastoo alla lagu caabudo yay dumin lahayn haddaan dadka la isku dirino jihaadka la sharceynin wey qolada la idnay dagaalama la yidhi aladiina kuwa yukhrijuu laga saaray min diyaarihim guryahooda bikayri xaqin gardaro looga saaray waa nabiyullaahi maxamed iyo saxaabadiisa ilaa an yaquuluu inay yidhaahdeen un mooyaane rabbunaa rabbiga ya allah dembiga keliya ay leeyihiin waa kaa dembina ma aha ee xagga gaaladuu dembi ka yahay walowlaa dafcullaahi alla ka horgeyntiisa haddii lala yahay annaasa dadka uu ka horgeynayo bacdahum qaarkood bibacdin oon jihaadka la idnin lahuddimat waa la dumin lahaa sawaamicu buulasha ruhbaantaa la dumin lahaa iyo wabiyacun kaniisadaha ay nasaaradu leedahay wa salawaatun kaniisadaha yahuudu leedahay iyo wamasaajidu masaajid yudkaru lagu xusi dhexdeeda ismullah alla magaciisa lagu xusi kasiiran in badan hada way jirtaayo meeshaan jihaad iyo dad muslimoo xoog lihi ka jirin masaajidoodoo dhan waa la dumiyaa waraa laga dumiya waa kii hadda laga sheegay etoobiyada xaggaa jirta masaajidaa la gubay waa kii layihi haddii jihaad jiro masaajidadaa gubin walayansurana allahu alla wuu u gargaari man yansuru qofkii u gargaara qofkii diinta xaqaca qaata oo jihaadka wax ka gala oo diinta u gargaara allah baa u gargaara allahaasa la jira in allaha alla laqawiyinka xooga badan weeye casiizun oo qaalib oo cidino ka daba shaqayn karin marka alla cidduu la jirun baa guulaysanaysa wey alladiina kuwa weeye kuwaasi kuwii hore ka sifee alladiina kuwa weeye in aqaamu salaata salaada oogaya waatawu zakaata zakadana bixinaya wa amaruu amri bilmacruufi waxa wanaagsan amri wanahow nahiya cani lmunkari xumaanta walilaahi allana waxaa u sugnaaday caaqibatu lumuuri umuurta cidhibteeda dambe cidhibteeda dambe qofkii alla la jiro unbaa cidhibta dambe ee wanaagsan kaunbaa helay cumaan binu cafaan wuxuu yihi radia allaahu canhu annagay aayaduna sheegaysay buui adigi iyo abubakar iyo cumar iyo cali iyo annageena sheegaysa buui markii aanu maka ka qaxnay in madiine tagnay ilaahay dhulka noo gacan geliyen dawlad noqonay dadkii salaadii iyo nahyigii dadkii diintii baan ku baahinay buui marka qof kasta qolada muminiintaee alla la jira waxaa weeye alla u gargaarayo kuwa hadday xukunka qabtaan diinta hirgelinayo wey oo dadka waxun ka nahyi waxaa fiican u sheegi oo sidaasi weyaano xadda oofinayo cilmiga faafinayo caqiidada saxayo wey waa kuwa waay kuwaa laga saaray guryahoodii aladiina kuweeye in makanahum haddaan makanino u gacan gelino filardi dhulka aqaamu salaata salaada oogi waatawu zakaata zakadana bixin wa amaruu amri bilmacruufi waxa wanaagsan amri wanahow anfiyi cani lmunkari xumaanta walilaahi alla waxaa usan caaqibat lumuuri umuurta cidhibteeda dambe alla unbaa xukumi subxaanau watacaala siduu awalkeedaba u xukumo wain yukadibuuka nabiyulaahi maxamedo hadday ku beeniyaan faqad kadabad way beenisay qablahum hortood qowmu nuuxin baa beeniyey wacaadu ree caadna way beeniyeen wasamuudu ree samuudna way beeniyeen wa qowmu ibraahima ibraahim qowmkiisina way beeniyeen wa qowmu luudin baa beeniyey wa asxaabu madyan madyan dadkii joogaa shucayb beeniyey wa kudiba muusa muuse waa la beeniyey fa amlaytu waan u yarkaadiyey lilkaafiriina gaalada waan u sugay waan dib dhigay ciqaabtoodii uma akhadtuhum waa qabtay kayfa siday kaana ahayd nakirii ciqaabtaydu waa dafiridaydu dafirid markii la ciqaabay waa wixii ay wateen baa raalli laga ahayn oo laga horgeeyey kayfa kaana nakiri ka imaatinkayga aan dafiray siduu ahaa ciqaabtu say ugu dhacday wey nabiylahi maxamed baa la tasliyeynoo qalbigiisa calaclooladkay rusulkaa horreysoo la beenin jirtay la beenin jiray baa jire adna adkaysaa nabiga lagu leeyahay rusul kaa oo la beenin jiray baa jirta adkayso wadadoodii mad baa la leeyahay marka kudiba muusa si gooni ah loo sheegay kuwa kale waxaa beeniyey qoomkoodii baa leeyahy kuziba muusa muuse qoomkiisii ma beeninin de waxaa beeniyey ree qibdi baa beeniyey qoomkiisii ree banu israiil ma ayna beeninin nabiyllaahi muuse qoomkiisumsaasaaba kuziba muusa la leeyahay wain yukadibuuka hadday kuwan ku beeniyaan aada la joogto faqad kadabad way beenisay qablahum iyaga hortood qowmu nuuxin wa wacaadun iyo wasamuud wa qowmu ibraahim qawm luudin iyo asxaabu madyana madyan dadkii deganaa wakudiba muusa muuse waa la beeniyey isaga qoomkiisii ma beeninin ree qibdi baa beeniyey faamlaytu waan sugay waan dibdhigay lilkaafiriina gaalada ciqaabtoodii liciqaabi lkaafiriina gaalada ciqaabtoodii waan dibdhigay uma akhadtuhum waan qabtay ee fa kayfa siday kaana ahaa nakiirii aniga qabashadeyd dafiriddii aan dafiray een ka hor imidi een ciqaab ka horgeeyey siday ahayd wey fakaaye in badan oo min qaryatin magaalo ah yaan ahlaknaaha halaagnay buu alla leeyahay wahyana daalimatun daalimad ay ahayd oo fayi khaawiyatun waxay ku soo dhacday calaa curushiha carshigeediibay kusoo dhacday carshigu waa waxa dusha saaran marka intay baaliyowday oo carshigii karo soo dhacay y tiirarkiina ku duldhaceen baa looga jeeda tiirarkiibaa carshigii ku duldhacay iyo wabirin ceel mucadalatin laga tegey iyo waqasrin mashiidin oo dheer oo laga tegay iyagana imisaan la halaagay buui imisaan alla qaryo halaagay buui oo magaaladoodii burburtay imisaa ceel dadku aada uga cabi jireen oo qala badnaa laga dhaqaaqay buui iyo daar dhisan oo dheer imisaa laga tegay marka qoladan alla hadal hayaa waxaa la leeyahay qolada mushrikiin carabe war saasaa dhacdae kuwaana qaataa sidaa la leeyahay faka ayin in badan oo min qaryatin magaalo ah yaan ahlagnaahaa halaagnay dayna daalimad ahayn oo xaqa ku taagan tahay lama halaageen fahiya khaawiyatun way ku duldhacday calaa curushihaa saanqaafkeedii bay ku duldhacday cabsigii markuu markii hore soo dhacay iyo geedihiina ka duldhaceen tiirarkii iyo wa bi'rin bi'rintu waxay ku cadfan tahay qaryatintay ku cadfan tahay wa bi'rin ceel mucadalatin laga tegey oo intii qala badan uu lahaa kadib wax ka cabiyaa uu ku soo aroori jirin iyo wa qasrin afalam yasiiru qoladaa lala hadli baa lala hadlaya inagana waa lina sheegi afalam yasiiru miyaanay soconin filardi dhulka qalbi ahaan iyo fikrad ahaan miyaanay dhulka u soconin fikradooda ayna dhulka ilaa qalbiga waad dawaafsiin kartaa oo fikrad dhulkaad kusoo wareejin kartaa iyo badankooda miyayna midna u soconin oo fatakuuna lahum ay u sugnaato quluubun qalbiyaal yacqiluuna biha ay wax ku garanayaan ow aadaanu dhega yasmacuuna biha ay wax ku maqlayaan fa inahaa qisada jirta waxaa weeye laa tacmal absaaru indhahan daahirkiihi ma beel lama beelo yani haddii la beelo wax dhiba male wey walaakin tacmal quluubu qalbigaa indha beelaha allatii quluubtii fi suduuri qalbiga ku jirtay walaakin tacmal quluubu qalbiyaalkiibaa indha beela allatii fi suduuri laabta ku jirtay wey waa isla qalbi iyo laab waa isla mid marka dhagaha iyo indhaha cilmiga lagu faa'idaystaa labada dhagaha iyo indhaha waxaad aragtay waxaad maqashay wey cilmigu markaa maskaxdaa kaydinaysa qalbiguna uu fasira oo qalbigu wuu fahmi waa lagu fahmi marka mayayna dhulka marin oo qalbigooda dhulka ku balaadinin oo fikirin badankooda miyayna soo marin badankooda miyayna soo marin oo markaa caqli uuna u kordhin wey w maxay yihiin u kordhin oo dhegahooda ayna waxa jira ku maqal marka qalbigay ka indhabeeleenoo qalbigaa laga indhabeelaa daahirkan indhabeelkiisu dhib ma qalbiga markii laga indhabeele wey dhibku afalam yasiiruu miyaanay soconin fil ardi dhulka badanan wa fikratan midna miyaynay dhulka u soconin oo fatakuuna lahum ay u sugnaato quluubun qalbiyaalo yacqiluuna bihaa ay wax ku fahmi aw aadaanu dhego yasmacuuna bihaa ay wax ku maqli fa inahaa qisada jirta waxaa weeye laa tacmal absaaru indhaha daahirkiihi ma beelaano ma madoobaadaan yani hadday madoobaadaanna wax dhiba male laakin tacmaa daboolantaa alquluubu qalbiyaal allatii quluubtii fi suduuri laabta ku jirtay ma yaa daboolma lan tacmal quluubu qalbigu laa tacmal absaaru indhahanu ma daboolmaan hadday daboolmaanna dhib ma leh walaakin tacmaa waxaa daboolma alquluubu qalbiyaashii allatii qalbiyaashii fi suduuri laabta ku jiray baa daboolma wallahu subxana wa tacaala